haddaad taabtan waa ku buraysaa haddii wiilka iska taabta waa ku buraysaa haddii waalidka iska taabta waa ku buraysaa intaa waay unugeerka iska taabta waa ku buraysaa sidii waay yani inta mas'ale isku khilaafayaan waa siye waa dabdi waa madbuut waay kulli waa lasoo dabdiyey marka waay ka burti alle ka burti kii wax taabtay ku buraysaa kala taabti haddaad waysa qabay kama burayso si laamid iyo malmuuska camal ma ahaa <coughs> xanihii taawashadoodii qubul taawashadiisi ma ahaa kuma burayso lamadan xaniyo oo magaciisii u dhaxeeyo gudahooda taabtana ma burihayaan iyo meel xujaaj magaca waa jiraa oo u dhaxeeyo dawada boqonkeedii iyo inta magaciisi iyo xaniya dhexdoodii ah kaasna ma buruxay intaa washadiisii baabudiyay ku imaan doontaa xujaaj a lo magacaabo axkaali ku magacaabo xididkaa dheer oo waaye oo marki istibraha la suubihaayo markaad kaadisid waxaa sunna ahay markaad istibrayshaysid inaad mehasu salaaxdid sunas ahay istibraha oo sunna sunna sunadiis waxaa kamid ahay markaad kaadihaysid meha oo boqonka yani oo saxarada ay ka imaanayso inta ka bacdi ah ilaa xamiyaha laga soo gaaro xididkaaga u jiro in lasoo salaaxo markii adkaasid taasaa sunna ahay istibraahi taasay kusugnaanaysa lasoo salaaxo tartiib lasoo salaaxo bilutfi lagu salaaxo kaadi lasoo hooriyo maya laga soo baxay mayaasay waxaa lagu magacaabaa yani baabudiya lagu sheegi doonaaye xujaaj aa la yidhaha meha taabasashadiisii waysaga maburihayso waysada kumaburihayso admaa taabto ninka taabtay waysaga baburayso tiis ha taabto to kale ha taabto sidii la waysa babur waysa ku baburayso <coughs> tacbiirkan tacbiir xamari waaye ilaahna uu toosiyo alaa kuli xaal waaye tabadel eh, kafi a ahay si uu taabto marka waxaa lamid ah yani xaqi sheegdiisa ceeb male saiix male mea shuulka shuulkiisa korkii mea ka baxay astaabta le waysku mabureyso kaskiis waayo dadka soomaali wa baskinta ilaamano dadka soomaali wa taawashadiisii usoo waysa mabureyso addikarka gaaraynin oo khasiis astaabto usoo waysa mabureyso isgal lamada isgalka taawashadoodii waysa kumabureyso intaa labada meel oo jarx iska galaayaan igataasoog isku buriso baradii korkeedii baradiisii ama reerkii berigoodii adkaabto hoyskasuma buriso waxyaal kaloola sheegi karnaa maaha oo hoysta aan ku bureynin magti markii la yiraa oo labsi aan ahayn mal aqal magagasaniyahay inta waay lamada oo magaciisii lamada doori gudoodana saabtanaysan burayso hadda gaaraynin xilqata dubur ay ku buraysaa gabadaa wareegeedii wareegeedii oo saxarta ka imaanayso taawashadiidaaweysa ay ku buraysaa iyo ushaa la taabta ay ku buraysaa naag hadday tahayna farjigeedii macnaha meesha la lamagayo faruuro isagoo imaahaayaan taawashadoodii may hawe gudahaas ay ku buraysaa baradii gudaheedii oo la taabtay baradadaa taabatay waa weyseys weysa habsi barada taabtiri yani adkaas laakin gudaha ma gaari waysidaa ma burayso sidii laakin hadii dhawaad hatar ay garaysa inaad yani farta ay gaarto ilaa haddii lacala idhacdo ay waysa kama burayso waysna ma burihaayaan intaa kulli waysa ma burihaayaan adiyeelkii ma burihaayaan anadina taas oo kale waaye xididkaas xujaajka dhidaataa hawsha dhiisi oo udhexeeya waay duburka iyo xaniya udhexeeyo qbrka intaas udheeey n marki alkaadiya oo laleeyahay kuna waa in lasoo isalaaxo bajaaj alu magahawaa baabudi ku imaahaysa insha allahu tacaala haasne hayse maburihayaan qubul aadamiyu waa ila taabto bibadalka filu taabto hada hada sheegi doonaa badalkafi waa taas usadkeeni <coughs> doona insha allah laa farja bahiimatan bahiimo iida xurmala malaha tunyadi eri bakteri eri meel xooran ama nool ama dhinti ki ka tirahay farjigii ataabatid waysama burihaayo duburkiisii quburkiisii duburka askataab isku mid waayo mataabayo burihaayaan laa farja bahiimatin bahiimadii farjigeedii macnaha laa ynqud masu fi ljadid hadaa qabalo jidkli rasa wakada waxaa la tooa yani xalqatu duburihi duburkiisii wareegiisii taawashiisi alamid ah laa farja bahimatin bahimada farjigeedin taawashadiisi wayse kuma burayso fi ljadidi hoolka ah hadaan qabalo inta bahimada taawashadeesa وyغd waxaa buriyaa وyغd الوضوءa وyغd waxaa buriyaa alوضوءa waysada farju meydkii farjigiisii la buriyaa wالsagiiri وfarju لsagiiri cunuga yaraay ki yaraay farjigiisii taawashadiisiyaa buriyaa qaacidada dhan ba intay ka bixisaa ila waay si ila taa qaacidani waa kuligeedi maro maay marab gacanta lutaabta bad mi are ha saatir saatir hel soo sheeg wax me adi wax dawoolay ataarne eh, adi wax kudawoolaya eh, maku jiro wayanhudu waxaa buriyaa eh. alwudu'a masjid ahmed lamada wada khaybar ku sheega lakasa camal mano lakasa camal baabina fasa washa kara shakar iyo naqasa iyo zaada intaan bay afcaasha waxay kamid yihiin oo laazim iyo mustacjib lahaayeen ay ku jiraan farju lbahimati farju lmayiti meydkii farjigiisa oo la taabtana weysna waa ku bureysaa waa burihaa taa waa shadaas weysna waa buriyeysaa wasagiir wa farju sagiiri taweyskii farjigiisii taa washigiisa waa ku buriyeysaa wamaxaluljabbi goyntii makaankeedii la taabtane oo dakarka meelo gooyi oo la taabto oo sanagoysi waa ku burihaysaa jabigii waxaa kamid a farjigii meeshii laga goyna saas waaye wazakaru zakarkii taawashadiisii oo sanagoysi waa ku burihaysaa inta waay wayanqudu waxaa buriyaa waysadii farju lmayiti masu farju lmayiti maxaa yeelay meedkii farjigiis oo la taabto waysad waa ku burihaysaa wasagiiri farju sagiiri ki yaraay yani farjigiisi oo la taabto waysada waa ku buriyeysaa waa burihaa taawashadiisii waysada waa buriyeysaa isimkiiay kumisteen farji isimkiisi ay kumisteen bayd ahaado xay ahaado farqi ma lahaa farqiga baygood ku jiranta waa maxaluljabi goyntii maxaalkeedii waa kaas farjigii may laga gooyey dakarkii may laga gooyey dadaa lasoo gooyaa waxaa soo gooyaan dad aada karta ka soo gooyaan amaarta dad ay gooyin badan waa la sheegi jiray darkooda haddaba waa noola yihiin eber ee majbuub waa la leeyahay kaas la soo gooyey <clears throat> farjigaas meel laga gooyi ama naagtii ma ahaato halhaas hadii liilaa meelan oo laga gooyi nafteeda laga bixiy ama nin farjigiis dakarkiis meel laga gooyi oo la taabto wayse waa ku buraysaa wadakaru dakarkii yani taawashadiisii وyنضb waxaa buriyaa intala waay الdkru mas الdkr dakrkii taawashadiisii alوضوء weysi waa buriyaa dakrkii alashal oo engegnaay oo shal jiri dakrkii engegnaay oo engegi wax naqdi hori camal naqdi jiro waay aka yeeshaa kaasi waa ku buraysaa weysa waa buriyaa weysa taawashadaas waa buriyeysaa waysada taa washadaasi waa buriyeysaa waysa waa buriyey wabilyadi gacantii iyana waa buriyey luu taabto gacantii ashallaa oo gegneed fil asaxi manaqabano wamacalu ljabbi waadakaru alashalu wabilyadi shallaa fi lasaxi inta buwaay wamacaluljabbi maxalkii mee la gooy oo la taabto waysada waa buridaa waadakaru dakarkii alashalu egegnaay oo la taabto inkagan aad taawatay adiga gacantaadi oo ku taawatay wayse waa burihaysaa waa bilyadi yad haddaad ku taabatid iyadana waa burihaysaa yadi ashalla oo ingegneyd gacantaada oo ingeg allahna oo waxba tarin barlesaatana ka la wada baraleela waayo gacan baraleela eh, ay dhahamaan shal ashal iyo shalla baraleelkan dhahaa mafluuj aaliya faalij ku dhacay ma eber waay hadana taas ma tusiiso nagoobta ma dareemayso taasa shalay la yihahda shalal taas gacantii shalal ku dhacay ama gacan ima dakarkii shalalka ah oo ku dhacay wa la taabto ninkii taabto wayse waa ku buraysaa janaayaad intaas kulin imaan doonaan hmm. intale <coughs> iyo sidii waa jabi ahaado dakarkii shalalka qabay fajarkii shalal ka qabay shalalkiis macaluu ka saa waa janno way meeshii kawaabiyaa ku jirtaa waxba ma kasaayo farjigii naftiisii shalal aa ku dhacay naftiis farjigii waa ku dhacanaaha naftiisa waa galaa la taabashadiisii waysada waa buriyeysaa oo la taabto waysada waa bilyadi lagu taabto gacantii oo ashalla oo engegneed macnaha tii oo shaqadeedii burti eber baxday waaye ma shaqeynayso gacanta ay shaqeynaynin oo waxaad ku taabatid dakr ku taabatid waysada waa buriyeysaa farji ku taabo qubul ku taabo dubur ku taabo isku mid waaye sid qabano maxaa yeelay maxalka oo meha la gooyi maxalkiisii macna alfarji loo qabaa isimkiyay wadaagaan inta walaa yanqudu waxma buriyo ra-sulsaabici faraha yani madaxoodii iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxayso alwudu'a wayse ma buriyaan walaa wudu wax ma buriyaan yani ra-sulsaabici faraha yani madaxoodii iyo wamaa baynahumaa inta udhaxayso inta u dhaxayso alwudu'a wayse ma burihaayaan alwudu'a wayse ma burihaayaan waxaa buryahay maaa l badn lkafi a ah l butuun asaabi waay saa intaa marka maxaa meha laga kasi butuun asaabi waaa la intaa isku dawoolmayaan waay intaa isku dawoolmayaan intaa isku dawoolmayaan haddii dakar ay taabtaan ninkaas oo yani waysada qabay oo gacantiisii oo gudaheedii iyo faraho farahiisi gudahoodii oo dakar asku taabto ama yani dubur asku taabto waysada waa ka buraysaa taas intaas ruuus casaabici xuma buryahaayaan intaan waay intaan yani madaxood intaan isku dawoolmaynin ruuus casaabica la yihaaha marka xiraf iyo jawaanib yaa jiraan gacanta gaaraxeedii alhaan kuwaan saas oo kale farhaan utuma butuunka intaan waay inta isku dawool maayo intaan yani jawaanibta xirsi inta fartayadeey ka bilaabo suulka ku gaarsi sabaabada intaan intaan kulli saan wixii loo taabta waxaan burihayaan kan waa xiraf gaaraha iyo magaciisii luqradaa intaan waxaan ugu burihayaan iyo haddii la hiri maxaa la yiri ruusul asaabici iyo wamaa baynahuma untu dhaxayso gacantii dhabarkeedii haddii wa lagu taabtay ma burihayso dhabarka waa kana gudihii ka maho dhabarkaad ku taabatay waa kaa wax ma burihaayaan waa kaas bayska ma burihayso taabatadeedii bayskadaadi ma burihayso haddaad dhabar gacantaadii dusheedii aad ku taabatay bayskaaa ma burihaayo bayska kaa ma burihayaan marka intaan hadda makasino kuwaan waxraan waxay gaar ahay oo gudahaanan ahayn waa la suneeya haddii yani taabatid iska wayska suna lakin waysa kamaa burin waysa kamaa burin waxay baatil ahaay waay marka waxaa isku khilaafay haddawaate <clears throat> waxaa la yidhi xibhinkii oo magooya oo la gooyey siyeed yani waxaa ku jirtaa xibinta la gooyey xibintii go'saneed oo magaciisii dakar yani manaa xidin go-saneed naag gacanteedii oo meel xoorneed ama meel aanleed farteedii haddaad taabatid taawashadaa waysaskaaga ma bureenin tan waa iskhalaafsan yihiin dakar go-san ama farji go-san oo loo xaqiiqa ahaan oo kurumuwa inaa dakar is yahay oo lahuwa inaa dakar is yahay ama farji lasoo faji laag farjigeedii lasoo fajiyo banaan yaal ad taabatid waysakaaga bureysaa nafsiga iyo mamsuuska laamis iyo malmuus iyo maasi iyo mamsuus inta isaga khilaafsan yihiin oo farqiga ku jiro sideed waaye sideed waaye inta waaas ahay waxaa xagga ahay haddii munfasil asnacdo xibintaa munfasil ay tahay oo la taabto lamsiga meeshiisii wayse kuma bureynin intaanay waxa waaye masiga meeshiisii farji la gooyi oona la hul yahay inaa oo la hubo farji yahay haddii la hubo kaas gocsan meesha yaal ama dakar inaad si helo huwo haddaad taawatid wayse waa kaa buraysaa ninkii waysada qabay haddii farjimaalayaal astaabto ama dakar beersiyaal astaabto dubur lasoo gooyi oo lahuwo oo gobolkiina huwo daka duburkii waaya lasoo fajiy taawashadiisii wayse waa ku buraysaa intas khilaafeynta waay <coughs> ama hadii dakarkaas oo lahul waayo kaas oo larumo waysna waa buriyaataa washadiisii waxaa shardi ah inaa kaala soo gooyo la garto inaa yani dakras ahayo la garahaayo ninkii arka kasaayo kan waxaa waaye farji naag meah lasoo dhigi waayo ninkasta leeyahay ama shay la shaki haaya maya haddii la xaqiiqsado oo isfurmoo waayo waaye inaa farjiga ahaayo waxaa shabaha in la ka soorto farjigaas oo lasuga ilaasihay dubur ilaasihay dakar ilaasihay haddii is taabto ninkii taabtay dakarkaas go'sanaay oo meel aan lahayn oos taabto ninkii taabtadiisa waa kuburaysaa ama baajadii la gooyi ama kintarkii oo ninkii gabta la gudaayo lasoo gooyla xoorine sidii waaye laakiin haddii oo laleehayo dakarkii naftiis la keenaya soo gooyi waayo baajadii waa yuubkii ama kintarkii haddii laakiin as oo loo kaseenin maqaar leela cooraysa gabalkoo kamida ah as oo loo loo hadii loo garahaynin inaas yani yahay yani dakar lasoo gooy dakarka wii laga soo gooy loo kaseenin ama fardiga laga soo gooy aan loo kaseenin gobol kale as maqaar la taati camal le waayo burihayaan burihayaan inaas kurumoowayaa rabaa inay yihiin bacdii haddana waxaa isku khilaafaayiin maasiga iyo mamsuuska iyo laamiska iyo mamsuuska maasiga lamsi laamis iyo malmuus waxaa shardi u ahaa inay ajnabiye ahaadaan dhamad istaawahaayaan inay kabiireen ahaadaan inay ajnabiyeyn ahaadaan inta farqi malaha maxramkaadii kaas waxaas ahay inay ajnabiy ah lamaqaf oo guurkooda isgalaaya hadday istaabtaan aweys ku buraysay laamiska lamsiga kamay haastaa amaa maasi mamsuus ajnabi uma shardi ahaa waa uma shardi ahaa gabartaadii haddii oo iyaarkaadii dakarkiis haddii taabatid ways waa kaa buriyey adoo adoo ways qabtid iyaarkaa dakarkiis ad taabatid ways waa kaa buriyey adoodaadii dakarkiis haddii taabatid waa kaaga buriyey walaalkaadii haddii taabatid waa kaaga buriyey yani ajnabi uma qayd ahaa kaas maxaa u da ajnabiyiin inay ahaadaan markaas hmm. wixii maxaarim ahay dhan oo yani guurkaada aan galeynin hataa haddaad kataabatid waa kaaga buraysaa kabiirayna ahaadaana shardi ahaay kabiir hadis eenasan waaye hadaaweyn ama ka usaayar ama usaaweyn aad kataabatid unugii yaraayo gabartiy gabartaada hadaad kataabatid kaaga yani waa kaaga buraysaa ma si habataa dadka taa waa kaaga burisaa meesheed iyo dubur dururaa kuwa kalifta inaa taawata waa kaaga burisaa maxram iyo hayra maxram isku hal waaya mas maasiga iyo mamsuuska isku mid waay intay isku khilaafayaan waaya maxramiin wax kaas haddana yani waxaa shardi ahaa kaasi inaan lamba kafci kala ahaan tacadud ah shardi ahaa waa kaas maasigi shaksiyan uma shardi ahaa adaa iska taawati baa usu sheegay badnigine waaya adaa iska taawati waa kaaga buraysaa adiga kala taabti haddaas ways qabay kama burayso nicinkaas kala taabti waysaas qabay yaarkaada ways qabo yaa dakarka ka taawati sidii la nin kaloo ways qabo aa dakarka ka taawati usiga kama burayso adiga waa kaa buraysaa inta waay adi awiis habtay kaa buriysaa laakiin kala taabti kama buriyso lamsi iyo malmuuska waay ahayn labaday ka buraysay iltiqaau basharatay rajuli walmar'ati maeno intaas ahay lamada giilo isgaaraan ayi makaa iska gaaraans ahay naftiiska taabto cagsigii sidii le waay waxaa yani haddana iska khalaafsan yihiin yani laamiska maasiga iyo mamsuuska bibad اlkafi a u shardi ahaa aw kayd ah bad ahaay xalaancashaa gudaheeda in shardi ahaay lamsiga waxaa oo khilaafsan yahay lamsiga khilaafsan lamsiga waxaa waaye ay shay oo badan adi meel oo magaci badankaadi iska taabatiin nin iyo naag adiga haddaad kala tihiin oo badankaadi ay meel iska gaartiin waa buraysaa waysad waa kaga buri lamadaba waa ka buraysaa waxaan ciji ahayn waxaan tin ahayn waxaan yani ilka ahayn basharo bacdi isgaarto ayi makaa iska gaaraan khasdi isku gaaraynaa halmaa isku gaaraynaa farqi ma laha say isku gaaraan korkaas lamaa kor hadday isgaaraan istaabtaan ayi makaa iska taabtaan waa buraysaa marsiga saa ma aha marsiga waxaa khilaafsan yahay badulkafi keliyay ku buriysaa ninka keliyay ka buriysaa maasiga keliyay ka buriysaa maay makaanasahay haddane mamsuuska iyo maasiga yani korka dhamaanti lamsiga korka dhammaantiis aa magaciisa a caamku ahay asgalaay la taabka iska taabtaan ama kuwaan waxay khaas ku yihiin quburka iyo duburka keliya oo la taabto qubul iyo dubur keliya la taabto yay khaas ku yihiin haddii lala raaco waxaa ka baxaa intana haddii la raaco sied mas'ala waaye sied mas'ala waaye abartan ho waaye yani maasiga waxay ka buray yani mamsuuska waysidii ma burin maasigay ka burtay waxay khilaafsan tahay labadii bashar isu kulmikoodii akari unsa saas ahay kaasay akari unta baa kaburayso talamaad waxa waaye shaksi waacid as ahaado kaliya hataa iskabaa kaburayso ama yani namsiga yani shaksi waacid kaliya malaga karo si saddexaad waxa waaye masiga akri unsa inay ahaadaan shardi ma aha ka afraad waxa waaye yani masiga meel kale kuma ku suuro waayo ilaa bibatil kafi bikhilaafi lamsi khilaafsan inta waay batil kafi inta waay ti shanaad waxa waaye masiga yani weysida isu ku burtaa oo farjigaasi farji oo maxram aba ahaado nin maxram ah farjigiisa ahaado bikhilaafi lamsi khilaafsan maxaa yeelay yani lamsiga waxaas khaas ku ahaa bigayr maxaarimi ajaanib kubaasan ahay tii laaad waxa waaye farjigii munfasil oo munfasil ah yani in la taabto weysi waa buriyaa bikhilaafi lamsi khilaafsan waa kaas kan todobaad waxa waaye masiga waaashay farjiga farjiga oo qbl iyo dubr ah yani mm-hmm. bilfarji talaaq albasharatayn shufra waxayta farjigiine talaaqi shufratayn as ahay tisiileed waxa waaye masiga looma shardi ahayo mamsuuska xadishahba inaas gaaro uma shardi ahaa meha lamasiga waxaa shardi ahay xadishahba inaas gaaro kala istaawahayaan ilaa midkoodi xadishaha la isgaaro haddii midkood isyaryahay xadishaha la isgaarin oo la taabto yani kuma bureenin bikhilaafi lamsi khilaafsan xadishahawa tisiyadaas xadishahawa ina isgaaras ahay siyadan waaye kan xadishahawa agaara ama agaarin marba haddii oo adiga yani weysa aad qabtay yani khafyar zakarkiisa ad taawato oo xadis haddan lali walow ibnu saac ha ahaado culug hadda lali ha ahaado walow dhicis ha ahaado dhicis walow dhicis ha ahaado iyaar dhicis hadda lali aad dakar ka taabatay ama gabar hadda lali oo dhicis ah habartii bay yani saa untaa taabatay oo dhicis iyo dhimati dhimata oo basoo dhiciyi waa kaa fadhigii waa habtaa lagu uumi taasay waysa kuma burayso inta khilaafsan lamsiga khilaafsan lamsiga khilaafsan inta waa xad shahwa taasaa siiyay subxaan allah baabu maa yaxrumu oo وسلم من نواه وحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحرمه حرمه يحرمه حرم حرم تواه وحاك حرم تواه بالحدث ويحرم وحرم بالحدث بسبب الحدث حدث سوبتيسي waxaa ku xaaraantoodaa asalaatu salaad aa ku xaaraantoodaa wayaxrumu amase wayaxrumu waa xaaraam ah bilxadai bisabab lxadai xadai sababtiis waxaa ku xaaraama aa ku xaaraantoodaa ama aa ku xaaraam ah asalaatu salaad iwadawaaf dawaaf وحمل المصحف يعني qرآaaنka قاadشhiisii ومس ورقه ورق المصحف qرآaaنka xاaشhii taabشhadeedii وkdا waxaa la too ah ala mid ah جiلd جiلد المصحف qرآaaنka qadmaya jaamعa مصحفkiis mkاarkiisi cala صحيح mana maxruum waxaa ku xaaraan ku xaaraanto bilxadad bxaska bilxad xadadka sababtiisii marka cudur aan joogin waayo asalaatu salaadaa ku xaaraam ah bijamiic anwaacihaa tii ka ahaato anwaacdeeda tii ka ahaato salaad anwaacdeedii aya noocayka tahay aa ku xaaraam ah aa ku xaaraantooda bilijmaaci haddaan qaba biijmaaci awdali aa ku xaaraantooda bijamiici anwaacihaa anwaacdeedii dhammaantii a ku xaaraamtooda salaada macnaa teedi sunnaha ah i teedi salaatuljanaaza hataa khilaafan lishucbi alkhilaafo hataa salaatuljanaazu waa ku xaaraam shucbiga waxa leha janaazu mucjiska waa u banaan tahay maxaa yeelay qasdigeedu waxa waaye ciladiisiyaa waxaa imaam weyn waaye ijmaaca ladhahooya mogtahay usubaa ka baxsan yahay taa ahaana loo sheegaa ijmaac haddii la yidhi ijmaaca usi ka baxsan waxaa la geliyaa maxaa yeelay dadka muctamadkii ah waayo shacbi waxau ahaa dadka waaweyn imaamkii waxaas ahay oo shaam dhan oo ahay ama ciraaq mau ahay ma ogi odawada imaam waaweyn oo saadaatu naas ay ku jiraan nimanka waaweyn waay yani usaal khilaafkeeda ahaan salaad dhammaanteedii waa ku xaaraam ayi noocay ka ahaato صلاaة الجناaز صلاaة الkصور صلاad waa kuligoodi جناaز n سجوud iyo رkوع malahe idana waa ku xaaraantoobaysaa wayse la-aan mala duka karo shacbi lagu khilaafaayo shacbi keliya wataabs maxaa u daliil ah suganaa qowlkii salawaat ullahi wasalaamu عalayh xadiidkii صaxiixeynka oo kusoo yani lagu wariyey صaxiix muslim yani buخaarي maxaa ili nabiga sir alayh الsalaatu wasalaam laa aqbal allahu ilaahay ma aqbalaayo salaata axadikum ahadkii salaadiisii ilaahay ma aqbalaayo idaa xadata hadduu wayse aado xataa yatawada-a ka weyseysto ilaahay salaadii ma aqbalaayo waxaa kamid a ah salaat janaazo shacbi khilaafkiisa ku jiraa iyo ibrjriisna waxaa laga wariyay usne toban macnaha ee salaad waxaa macnaheedi qabtaa sidata talaawihi isna xaaraan waayo adowgiis qabin sujuudid iyo sujuud shukrihi inaad yani adoo qabin inaad sujuudi xaaraan waayo waxaa macnaheedi qabaa khudbat ljimca jimcada lamadii khudbo wayse lalaan la ahriyo idana xaaraan waaye ahriyo waysalaan la ahriyo xaaraan waaye macnaha saas leh waay wdawaafu dawaafaa ku xaaraamtoowaa dawaaf sidiis le usne fardigiisii iyo sunadiisii haddii wayse qabin yani inaad dawaaftid xaaraan waaye maxaa yeelay suu qoolkiisa u daliilaa salawaat ullaahi wasalaamu calayhi addawaafu dawaafka macaa sida salaatun waaye ilaa maa ana allaha ebihi alla waa baneeyey salaada dawaafka dhexdiisii alkalaam hadalka ilaahay waa baneeyey yani ninka faman takalama nabigaa leeyahay ninka ku hadal dawaafka dhexdiisii falaa yatakalamu yoo waramin lagodaa fiican falaa yatakalamu yoo ku waramin ilaa bikhayrin khayr maahane xamlulmasxafi مصحفkii قاaل xنbaardiisna حاaرaaن waaye waa ku xaaraantoowa yعnي waxaa ku xaaraantoowa xadadka sababtiisii xadlالمصحفi khadmadii qur'aanka aheed yaعni kitaabkii jaamic ahaa xنbaardiis waa ku xaaraan